alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah allahu tacaala baabu qowli llahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu baab yahay rabbi uhi falamaa ataahumaa ilaahay markuu labadooda siiyey saalixan ilmo wanaagsan jacalaa waxay u yeeleen lahu ilaahay shurakaa-a kuwa ay la wadaajinayaan fiimaa shaygii dhexdiisa ay kula wadaajinayaan aataahumaa ilaahay subxana wa tacaala wuu siiyey alaaya maqsuudkii ujeedada baabkani kitaabka ugu yaalaa waa bayaan ana tacbiid alasmaa ligayr illaahi kufru biاlnicmati wa shirku fi اaaca waa in la caddeeyo in magacyada loo addoomeeyo ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn inay tahay nicmadii ilaahay oo ah inuu ilmaha ilaahay uu ku siiyey in laga kufriyey wa shirku fi الطaaca munaafi liasli الtawxiidi aw kamaalihi shirkigaasi oo meesha ka saaraya asalkii tawxiidka ama asalkii baaqiba aadee kamaalkiisa iyo dhamaystirankiisii waajibka habuu meesha ka saaraya masalada baabku waa xukmu tacbiid ilasmaa ligayr اllah magacyada in loo addoomeeyo ilaahay cidaan ahayn oo inta lagu sheego cabdi ilaahay cid aan ahayn loo idaafeeyo sida cabdulmuطalib iyo cabdulcuza iyo cabduhubal iyo cabdulkacba iyo cabdulnabiy iyo wixii lamida masalada xukunkeedu waa maxay sida baabka uu ku keenay musanifku raximah llahu tacaala ibnu xasm kitaabkiisa maraatib lijmaac wuxuu sheegay ijmac culimada ku ijmaaceen inay isku waafaqeen inay xaaraan tahay in cid loo bixiyo ama lala baxo magacyada ilaahay cid aan ahayn loo addoomeeyey wuxuuhi wاtafaquu calى taxriimi kuli smi mucabadi ligayr اllahi caza wajal waxay culimadu isku waafaqeen inuu xaaraan yahay magac kastoo loo adoomiye ilahay cid aan ahayn itifaaqana ugama jeedo isdilaaxa fuqahada oo iswaafaqa culimada madhabka iyo waxaas bimacna ijmaac buu uga jeeda ibnu xasm sida sheekh sulaymaan uu ku sheegay tayasiirka markaasuu tusaaleeyey magacyadaas wuxuu uhi kacabdi اlcuza wacabdi hubal wacabdi camrin wacabdi اlkacbati wamaa ashbaha dalika xaasha cabdاlmuطalib cabdulmuطalib wixii aan ka ahayn macnuu maaha isaga waxay isku waafaqeen banaanidiisa ee isaga waa la ysku khilaafo ijmac kuma sugna oo culimana waxay yidhaahdeen waa xaaraan culimana waxay yidhahdeen me cabdulmualib xukunka waa laga soo reebaya ijmaaca ibnu xasam culima markaa ayiday waxaa kamida alxajaawi alxambali fi kitaab اliqnaac hadalkiisa markuu soo naqilay wuxuu تأyiida lahu wuxuu ku tacliiqiyey wmilhu cabd الnabiy wacabd الxusein ka cabd الmasix waxaa tusaalayaasha kamida cabdulnebi iyo cabdulxusein shiicada la baxa iyo cabdulmasiix albahuuti laftiisu ibnu xasm ijmaaca uu soo naqilay waxa uu ku sheegay kitaabkiisa kashaaf alqinaac isna kutubta fiqiga xanaabilada mida addamiiri oo kamida fuqahada shaaficiyada minhaajkana sharaxay kitaabkiisa najm lwahaaj watasami bcabd الnabiy ilaa u yihi qiila yajuusu ida qusida bihi nisbaة ilayhi salى اllahu alayh wasalam cabd الnabiy in la ysku magacaabo ama cid loo bixiyo waxa la yihi bu ihi way banaan tahay waa haddii looga qasdiyo in nebiga loo nisbeynayo bimacnaa cabd الnabiy marka le macanu uu yahay khaadim الnabiyi salى الlaه alيه wasalam kii rasuulka ukhidmeynaya u adeegayay wamaala اlأkharuuna ilى اlmanci fuqahada shaaficiyada badankooduna waxay idhahdeen may cabdu nebi loolama bixi karo khashyata tashriik wa اctiqaadi xaqiiqati اlcubuudiya iyagoo ka baqanaya arrintaa inuu tashriik galo wadaajin iyo in la ictiqaado in ciddaa nebiga inuu addoon xaqiiqiya u yahay kama anahu laa yajuuز tasmiyaة bcabdi اlkacbati wacabdi اlcuza wacabdi caliyin wacabdi اlxusein wqumbr wahuwa cabdu caliyin kul hada min mubtadacaati الshicati wاraafidati buri waxyaabaha ay iyaga hal abuurteen shiicada iyo raafidadii magacyada o dhami ay kamid yihiin marka wuxuu yaro ishaaray damiiri cabdu nebiy iyo cabd rasuul iyo inuu jiro khilaaf beyna shaaficiya agarku haba yidhaahdaan waa xaaraane inay yidhaahdeen qaarkood waa banaan tahay lakin ida qusida bihi nisbatu ilى khidmati الnabiy la lcubudiyati lahu oo markaan looga jeedin rasuulku addoon u yahay ee looga jeedo waa khaadimkii nebiga wadahab alakharuuna ilى lmanc saasaana saxade waa licumuumi daliil almaanic min tacbiid اlismi ligayr اllah oo adilada xaaraantimayse diiday magacyada in loo addoomeeyo ilaahay cid aan ahayn cabdu nebiy iyo cabd rasuul iyo cabdlmuطalib midna may soo reebin waxaa tusinaya inay xaaraan tahay in magaca loo addoomeeyo ilaahay cid aan ahayn ma rawahu ibn abi shayba fi musanafihi wاlbukhaariyu fi ladab اlmufrad ana nabiya salى اllahu alayh wasalam samica qowma yusamuuna rajula minhum cabd اlxajar rasuulku wuxuu maqlay qowm nin iyaga kamida ugu yeedhaya cabdاlxajar qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam asmuk ninkii rasuulku wuxuu ku yihi magacaa qaala cabdulxajar weye magacay qaala la laa yajuusu dalika cabdulxajar inaad magaca ka dhigataa kuma banaana anta cabdullah dhagax addoon uma tiide ilaahay baad addoon u tahay buuri hadalka ibnu xasim matniga aana inoogu iman doonaaye wuxuu istinooday cabdulmualib ka cabdulmualib ma taxriimkuu ka istinooday wuxuu leeyay cabdulmualib waa jaa-is mise cabdulmualib wuxuu ka istinooday itifaaqa wuxuu leeyahy isaga la yskuma waafaqsanaa qaar kood waxay ufahmeen inuu taxriimka soo reebay walihaada ibnu xasm waxay u tiiriyeen inuu leeyahy way banaan tahay in cabdulmualib lala baxo laakiin sida saxdi waxa weeye ana hada istinaء min alitifaaq oo magacyada kale loo addoomiyey ilahay cid aanan isku waafaqeen cabdulmualibse way isku khilaafeen oo iskumay waafaqeen marka hadalkiisa macnihiisu wuxuu noqonaya ajmacu calى taxriimi kuli ismi mucabadi ligayr الlah ila sma cabdilmualib faqad ikhtalafuu fiih qolooyinka yihi markaa cabdulmualib waa lala bixi karaa waxay arrintaa ku bineeyeen nabigu calayh isalaatu salaam sida bukhaariyo muslimba wariyeen inuu yihi yowma xunayn ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdi lmualib markaa rasuulku wuxuu ku faanay ibnu cabdi lmualib inuu yahay iftakara biintisaabi ilaa cabdilmualib wa hada daliil calaa ibaaxati hada lism bay yidhaahdeen oo hadduu xaaraan ahaan lahaa nebigu calayh isalaatu salaam ma sheegteen lakiin daliishiga noocaasi sax maaha xadiidkana waxaa lagaga jawaabayaa in la idhaahdo waxaa laga jawaabay wuxuu ku jawaabay ibn اlqayim raximah اllah sideedabana marka laga hadlayo alasmaa almucabada ligayr اllah farqi baa udhexeeya inshaau tasmiya iyo alikhbaar biاlsm oo qof baa isagu la baxay cabdulmualib ama cabdulnebi magaciisa markaad ka warramayso dadkaad u sheegayso de waad odhan kartaa cabdulnebi baa sidaa yidhi al adigu u bixin mayside isagaa la baxay ama cabdulmualib baa sidaa yidhi ama haddii abtirsiintaada uu ku jiro tusaale ahaan cabdulcuza cabdulrasuul cabdulkacba min baab ikhbaar dee waad u sheegi kartaa in odaygaa la odhan jiray magacaas ta waa min baabu inshaai tasmiya waa inaad hadda ku magacaabayso markaa taxaaraantahay waa inshaau tasmiya in qof magac looga dhigo ama isagu uu ka dhigto amaa magac hore u lahaa ee hore loogu bixiyey haddaad min baab ikhbaar usheegaysa dhib male ibn اlqayim wuxuu yihi ama qowlu ana ana bnu cabd اlmuطalib fahada laysa min baabi inshaءi tasmiyati bidalika inuu nebigu markaa magaca u bixinaya ma huwa inama huwa bab اlإkhbaar bاlism aladi curifa bihi اlmusama waran uu ku warramayo in magacii kaa uu ka hadlayo lagu yaqaani duna gayrihi dadka kale aan magac u ahayn isaga magacaba waa siduu rasuulku u lahaa sida xadiidka ibn cabaas ku sugana fi bukhaari muslim bismi illahi raxmaan raxiim min rasuuli illah ilaa hiraqla cadiim rom hal hiraqla cadiim laysa cadiima lakin waa wasfigii ay ku ilaaqi jireen qoomkiisu min baab الtakriim والtashriif rasuulku uma sheegin waصfiga lakin waa min bab اإkhbaar waay wuxuu yihi wainama wainama bab اإkhbaari bاsm اladi curifa bihi الmusamى duna gayrihi wاlإkhbaaru bimili wاlإkhbaaru bimili dalika calى wajhi tacriif الmusamى in lagu waramo magacaa waran ahaan loo sheego iyadoo lagu qeexayo oo lagu tacriifinayo ka magaca leh laa yaxrum xaaraan maaha marka nin baa cabdushamsi la baxay cabdushamsi baa sidaa yidhi haddaad tidhaahdo xaaraan maaha taas ille aduu magaca u bixin maysa yaعni almusama bihada اlism kii magacaa loo bixiyey magacyada kale xunxunna waa la mid marka ibnu xasmna waa ka daba tego wuxu uhi walaa wajha litaksiisi abi muxamed ibni xasmi dalika bicabd اlmuطalib khaasatan cabdulmualib in markaa uu soo reebo u idhaahdo itifaaqa isaga waan kasoo reebaya laiskuma waafaqin wax macno ay leedahay ma jirta buuri waayo haddii magaca cabdulmualib la isticmaali jiray waktigii nebiga oo nebigu u yihi ana bnu cabdilmualib o ana bnu cabdilmualib dee saxaabadu magacyo kaloo lamid ahoo mucabada ligayr illaahi oo dad loo bixiyo loo yaqaanayba way isticmaaleen waqad kaana asaxaabatu yusamuuna bani cabdi shamsi wa bani cabdi daar biasmaa'ih reer banu cabdishamsi baa sidaa yihi waxaa sameeyey rebe hebel reer banu cabdishamsi buu kamid aha baab ikhbaar oo u sheegi jiray sida cabdilmuطalib ba u sheegi jiray iyo reer banu cabdidaar iyo walaa yunkiru calayhim الnabiyu alayhi الsalaatu wasalaam nebiguna kuma inkiri jirin magacyo dad hore la baxeenna adiga bedelistoodu kuma taalo aduu magacaagaad bedeli kartaa lakin magacyo dad kale ma bedeli karta xataa qofka hadduu soo islaamo hadduu magaciisu magac xun yahay magaciisuu bedeli karaa lakin magaca magacyada abtirsiintiisa mukalaf kuma aha inuu bedelo nebiguma bedelin alayh isalaatu wasalaam cabdulmualib iyo cabdimanaafba waa ku jiraan fabaab اlإkhbaari awscu min baab اlinshaa fayajuusu ma laa yajuusu fi اlinshaa marka markay magac bixin noqoto ayaanay banaaneyn alasmaaء اlmucabada ligayr الlah laakiin qof magacaa lagu yaqaano marka laga waramayo calى sabiili اإkhbaar waa loo odhan karaa salaas ma idin caddaad waay rasuulku markuu la ana bnu cabdilmuطalib waa min baab اlإkhbaar wey ana almansuubu ilى اlmusamى bcabd الmuطalib macnu waa sidaa anigu waxaan ahay ka loo nisbeeye loogu abtiriyey kii cabdulmuطalib lagu magacaabi jiray marka waa ikhbaar magaciisu inuu sidaa ahaa rasuulku alayه الsalatu slam uu ku waramayo haddii ishkaalka la soo aroori la haahdo rasuulku soo ka yihi tacisa cabd الdinaar tacisa cabdu dirham maxaa lagaga jawaabaya talow kaana oo cabada alinsaana lildinaar walildirham walilkhamiisa walilkhamiila maxaa lagaga jawaabaya aljawaabu sahm hada lam yurad bihi tasmiya ma qof baa magac looga dhigayo nin hebel la idhaha buu nebigu u bixiyey cabdu dinaar iyo cabdu dirham marka magacaabis loogama jeedo wainamaa araada bihi lwasfa waa qof sifayntii baa looga jeeda iyo habaar ducaa calaa man tacalaqa qalbu bidunya wuxuu hi ibnu ibnu lqayim axkaamta magacyada wuxuu aada ugaga hadlaa ad ka muraajaceyn kitaabka hahaahdo tuxfat lmawduud saxiix boqol iyo afar iyo toban wuxu uhi ama qawluhu tacisa cabdu dinaar falam yurid bih اlsm wainama araada bih اlwaصf wاdducاء calى man yacbud qalbh الdinaara wالdirham faradya bicubudiyatiha can cubudiyati rabihi tacaalى ishkaal kale ayaa jira oo baabkan masalada xukunkeedanu sheegnay lagu soo aroorin karo o ah alasmaaء اlmucabada ligayr الlah in aanay banaaneyn ishkaalkaas waxa wey in la idhaahdo kanat asmaaء bacضi الصaxaabati mucabada ligayr الlah saxaabada qaarkood magacyadoodu waxay ahaayeen asmaa mucabada ligayr illah walam yugayir rasuul اllahi hadihi اlasmaa magacyadana rasuulkuma bedelin waxaa ka mid ahaa cabdulmuطalib ibn rabiica waa qof dee joogay marka rasuulkana waxaa lagu yaqaanay magacyada xunxun dadka uu soo gaadhay magacyadaa leh inuu u sheegi jiray inay iska bedelaan ibn cabdilbar wuxuu ku uhi fi listiicaab kana fi ma dakara ahlu الsiyar calى cahdi rasuuli اllahi rajula rajula buu ahaa cabdulmuطalib bn rabiica walam yugayir rasuul اllahi ismahu fima calimtu sakana اmadina yana taarikhdiisu kasii warramaya kuwo kalena waa jiraan ibnu xajar raximah اllahu taعaalى naqligaa wuu sameeyey ibnu cabdilbar kitaabkiisa istiicaabka kitaabkiisa isaabada ayuu ku tacaqubay kaga daba tegay uu ku qabsaday wuxuhi qaala ibnu cabdilbar kaana calaa cadi rasuuli illaahi walam yugayir ismahu fima calimtu qultu fima qaalahu nadar buu in ninkaa la odhan jiray cabdulmualib ibnu rabiica sida ibnu cabdilbar sheegay nadar baa ku sugan faina zubayr ibnu bakaar aclamu min gayrihi binasabi qurayshi wa axwaalihim zubayr bn bakar min culama lmacruufiin bisir walam yadkur ana smahu ila lmualib magaciisa in mualib ibnu rabiica la odhan jiray ayuunbuu sheegay nasabka markaa qureysheedna aada buu u yaqaan qad dakara alcaskariyu ana ahla nasabi inamaa yusamuunahu lmualib cabdlmualib maaha mualib inuu ku magacaabi jiray wa ama ahlu اlxadiid miya minhu man yaqulu muطalib wa minhu man yaqulu cabdulmuطalib sheekh salax al sheikh kitaabkiisa atamhiid isaguna uu kaga hadlay magaca waxaanu sheegay sida saxdaa inuu almuطalib ibnu rabiica ahaa lakin maadaama magaca cabdulmuطalib uu mashhuur ahaa inay u qaateen jaryan calى shuhra bacdu asxaabi taraajim cabdulmualib isna cabdulmualib ay ugu yeedheen waayo waxaynu sheegnay markaa tacbiid asmaa ligayr ilah muxarami maa martabatuhu fi taxriim haddaba xaaraannimada halkee buu ka gaadhsiisan yihi waa laba nooc tacbiid asmaa ligayr illah tacbiid ta'liih in ilaah iyo macbuud looga dhigayo kan cabdigiisii lagu sheegayo oo marka la leeyahy tusaalaan cabd الnabiy maqsuudku uu yahay aladi yacbud الnabiya wa ilaahuhu الnabiyu ka nebiga caabuda ilaahiisuna uu nebiga yahy marka tacbiid taalihi baa la dhaha kaa hada shirku akbaru munaafin liasli الtawxiid ila ilaahan ilaah allaha xaqa ahayn baa la sugay soo ma marka kaasi waa shirki weyn oo asalkii tawxiidka tawxiidka burinaya iimaanka nooca labaad waa tacbiid fi mujarad tasmiya waa magacun baa looga dhigaya marka le cabdunebi macnaa waa kii magiciisa uu ahaa cabdunebi ee ma aha in la leeya waa kii addoonka u ahaa ee caabidka caabudaha u ahaa nebiga hada shirkun asqar yunaafi kamaal tawxiid bas waa shirki yar oo tawxiidka kamaalkiisa waajibka ahaa uun diidaya musanifku raximah llahu wuxuu baaba ku sheegay aayad iyo aathaar saxaabiya taabiciinba uu kasoo naqilay markaad waa qowl lahi tacaala falama aataahuma saalixa jacala lahu shurakaa fima aataahuma waxaa ka horeeya markaa inay ilaahay weydiisteen lain aateytana saalixan maxaa ku xiga lanakunana min الshaakiriin falama ataahuma صaalixا jacala lahu shurakaء fima ataahum marka lain acطaytana walada صaalixا wey صalaxa maxaa looga jeeda halkan akharu mufasiriin waxay yidhaahdeen almuraadu bالصalax aلصalax اlbadani yaعni mid bad qaba oo laxaadadiisa iyo jidhkiisu u dhamaystiran yahay albaqawi wuxuu yihi wamacna saalix yuriid walada sawiya mid abuur ahaan dhamaystiran albaqawina qurdubi baa hadalka hore le albaqawina wuxuu yihi yacni lain ya rabbana saalixan ay bashara sawiya milana qaala samcaniyu fi tafsiirihi ay sawiya alkhalq akar mufasiriin halkaasay mareen saalixan insaa looga jeedo mufasiriinta qaarkoodna waxay ku tegeen aلصalaaxu halkan inuu caam yahay oo yashmax yashmal الصلاح في الkخلق والصلاح في الdين mid abuur ahaanna dhamaystiran diin ahaanna wanaagsan iبن جرير وxu uhi في تفsير والصلاح qad yشمل معاني كثيرة minha الصلاح في استواء الخلق ومنha الصلاح في الdين والصلاح في العقل والتدبير magacu intaa wuu koobsanaya صلاح وإd kana ذلika كذلika ولا خبر عن الرسول يuجب الحuجة بأن ذلika على بعض معاني الصلاح دuنa بعض ولا فيه من العقل دليل وجب أن يعم كما أن يعم كما عمه الله فيقال إنه ما قال لin أتيتنا صالحا بجميع معاني الصلاح wuxu uhi mar hadduu magacani macaanidaa koobsanayo rasuulkuna mid gaaroo loo jeeda aanu sheegin luqaduna mid gaar aanay sheegeyn caqliguna mid gaar aanu sheegeyn sida ilaahay u caam yeelay in loo caam yeelo wey a صaalixا في الkhilقة wa صaalixا في الdiin intaba la idhaahdo lanakunana min الshaakiriin ay min الshaakiriina laka calى ma wahabta lana min اlwalad الصaalix falama ataahuma صaalixا macnahedu waa maxay xasla الmaطluub wixii ilaahay ay weydiisteen markii ay heleena ilaahay uu siiyey alwalad الصaalix jacala lahu shurakaa fi ma aataahuma fatacaala allahu cama yushrikuun culimadu waxay isku khilaafeen fi macnaa hadihi اljumla ciddan laga hadlaya horta waayo labadan qofe laga hadlaya lama aataahuma صaalixan jacala lahu shurakaa fi ma aataahuma fatacaala allahu cama yushrikuun laba qowl bay isugu khilaafeen fi taxdiidi marjici damiir damiirkaasi cidduu unoqonayo masle markaa khilaafkeedu uu mashhuur yahay qowlka koowaad wuxuu leeyahy waa aadam iyo xawa labadaa qofa la sheegaya waxaana tusinaya aayadda bilowgeeda soo akri man yaqra' awal aaya bilowga aayadda iya kasoo akriya haye warfac sawtak waladii khalaqakum min nafsi waaxida uma jacala minha zawjaha ayib haye liyaskuna ilayha siduu ugu xasilo falama tagashaha ay jaamacaha xamalat xamla khafiifa famarat bih haye falama ahqalat dacaw allaha rabahuma lain ataytana saalixan lanakunana min asaalixiin min ashaakiriin ayib marka waxay dhahdeen aadam iyo xawaa baa loo jeeda saxaabada laga wariyey waxaa kamida ah samura ibnu jundub wasaxa dalika canhu mawquufa calayh jacala lahu shurakaa fima ataahum ana macnaheed waxa weeyaan tacbiidu gayr illahi bay sameeyeenoo waxay ku magacaabeen cabdulxaarif wakadalika ibnu cabaas aynu matniba ku arki doono iyo kaiir min ataabiciin saciid ibnu jubayr iyo mujaahid ibnu jariir abari wax ijmaac u eeg baabuu soo naqliyey isagu waay iyo kaiir min ahli الtafsir bal ibn اljawzi wuxu uhi waa qowlu jamaahiir الmufasiriin in aadam iyo xawaa loo jeedo sheekh maxamed cabdulwahaabna saasuu rajaxay sida baabka ka muuqata iyo sulaymaan iyo cabdiraxmaan iyo kaiir min ahli اcilm marka aayadda daahirkeeda ayay deliishadeen oo waxay yidhahdeen awelkeedu wuxuu tusinayaa aakhirkeeda in loola jeedo aadam iyo xawa waladii khalaqakum min nafsi waaxida wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha falama tagashaaha xamalat xamla khafiifa famarat bihi falama ahqalat dacawa allah rabahuma lain aataytana صaalixا lanakunana min الshakiriin falama aataahuma صaalixا jacala lahu shurakaءa fima aataahuma fatacaalى اllahu cama yushrikuun waay marka siya siyaaq اkalaam huw اladii khalaqakum min nafsi waaxida aadama wajacala minha zawjaha xaawa liyaskuna ilayha falama tagashaaha ay jaamacaha xamalat xamla khafiifa famarat bi istamarat bihi ilaa qurbi اlwadci falama afqala dacaw allaha markii ay cuslaatay ilahay bay baryeen lain ataytanaa saalixan ay walada saalixan lanakunana min ashaakiriin lakiin miyay wacdigii ka dhabeeyeen falama ataahumaa saalixan jacala lahu shurakaa fi ma aataahuma waay shirkiguna waxay leeyihin qolada san ku tagtay maaha shirku fi lcibaada oo markay cabdulxaari u bixiyeen inaan kaa u dhashay umay jeedin ana macbuuda waa alxaari oo shaydaanka ah magacu shaydaanku doonayay inuu addoon u yahay oo caabid u yahay umay jeedin mujarad tasmiyay uga jeedeen oo shaydaanka ay arrintaa ku adeeceen aacatu gayr illahi fi macsiyat illahina waa nooc tashriik yani shirka akbar iyo shirka asqara midnaba yaanay noqonin marka waa nooc tashriik waa nooc wadaajina ila ilahi un baa aaca xaq u leh soo ma marka waa shirku fi الطaaca iyo shirku fi الtasmiyati laa shirku fi اlcibaada selafku markaa badankooduna dee saas ayay ku fasireen walaa aclamu axada min aselaf saxa canhu inkaaru dalika ila alxasan albasri saxaabada iyo taabiciinta cid diiday tafsiirkaas oo tihi aadam iyo xaawo looma jeedo xasan albasri un baadan u arkay ibnu cabaasna qowlkaa waa laga wariyey markaa xadiidka aayadda daahirkeeda kow xadiidu samra oo marfuuca baa isaguna jira lakin waa daciif aharka ibnu cabaas isagana matnigeenu ku arki doonaa xadiidka samura lama xamalat xawa طaafa biha ibliis wakana laa yaciishu laha walad qala samihi cabd اlxaariث fasamathu cabd اlxaariث facaash wakana dalika min waxyi الshayطaani wa amrihi waa munkar cumar ibn ibrahim in la hahdo daciifa baa ku jira qataadu ka warinaya fi riwaayati can qataadata ضacf wayarwi lmunkaraat canhu culimo badan baana daciifisay isagoo mawquufana wuu ansaxay markaa marfuuca daciifku ku jira munkar buu noqonaya ilى hada ashaara الtirmidiyu fi sunani qowlka labaad wuxuu leeyahay almuraadu biاlaaya wa bacdu duriyati aadama wa xawa aayaddan cidda loola jeedaa maaha aadam iyo xawo laftooda duriyadoodii qaar ka mida baa loola jeedaa xasan اlbasri ayuu ka ansaxay qowlkaasi ibnu xasm iyo qurطubi iyo ibn اlqayim iyo ibnu kahiir iyo sicd iyo shinqiiطiya baa qowlkaa maray waxaan awal kalaam fi aadama wa xawa ayadda bilagooda aadam iyo xawaabu kusaabsay waakhiruhuna waa fii awlaadihima min almushrikiin waxa dhacay waxaa loo yaqaano istiraad sidii aadam iyo xawaa looga hadlayay baa loo lagu dacal dhabay min baab intiqaal min anooc ila ljins nooc ashkhaas mucayaniina baa laga hadlayay aadam iyo xawaaya itana jinsigii bani aadamka ayaa looga guuray oo maxaa markaa damiir taniya loo isticmaalay haddaba jacala lahu shurakaa loo yihi hadii bani aadamka loo jeedo bani aadamka ilaahay u shariik yeelay waa fara badan yihiin oo laba waa ka badan yihiin waxaa la leey iyadoo duriyadii nebi aadam iyo xawaa loo jeedaa aadam iyo xawaa la cabiray labadooda waayo iyaga ayaa asal u ah waana min baabi xadfi mudaaf marka le jacala shurakaa fi ma aataahumaa ay fيma aatىa أwlaadahma وduriyatahma saasay yidhahdeen culimada qowlkan qabtee le aadam iyo xawaa looma jeeda duriyadoodii baa loo jeedaa qaar waxay yidhaahdeen maya qolada hore maxay yihahdeen aayadda awalkeedu waa fii aadam waxawa soo ma aakhirkoodina waa fii bacdi duriyatihima qolo qowlkan qabtoo kale waxay yihahdeen maya aayadda awalkeedi iyo aakhirkeeduba aadam iyo xawaa kuma saabsanee bani aadamkay ku saabsan culimo badan baa qowlkaana ku tagtay lakin asalka waxay isku waafaqsan in aadam iyo xawaa loo jeedin qowlkani saynu sheegnay xasan lbasri buu ka ansaxay ibnu jariir baa wariyey fi tafsiiri can qataada qaala kana xasanu yaquul hum lyahuud wالnasaara ciddan ilaahay uu ka hadlaye awlaadda ilaahay uu siiyey ee ilaahay u shariik yeelay waa yahuudi nasaara razaqahum allahu awlaada fahawaduu wanasaruu isnaadu صaxiix sanadkiisuna waa صaxiix wey waxaa kaluu ka wariyay ibnu jariir can xasan min طariiqi macmar can xasan bilafd cana bihada duriyata aadama man ashraka minhu bacdahu ilahay cidduu ula jeedaa maha aadam iyo xawaa duriyadoodu ula jeedaa ibnu kaiirna qowlkaasuu rajaxay wuxuu yihi wama naxnu facalى madhab اxasan اbصriي raximah اllah fi hada wallahu aclam وأنه laysa الmuraadu min hada الsiyaq aadam وxawا وinama الmuraadu min dalika الmushrikuuna min duriyati walihada waxaana muujinaya bu i walihada qaala اllahu fatacaalى اllahu cama yushrikuun cama yushrikaani ilahay ma odhana muxuu yihi cama yushrikuun lakin qolada kale maxay leeyihin haddaad tafsir ibnu jariir unoqoto intii aadam iyo xawa ku saabsanayd waxay ku joogtaa jacalaa lahu shurakaa fi ma aataahuma kadibna waxaa bilaabmay hadal ku socda almushrikiina min bani aadam oo ah mustanafu ah fatacaala allahu cama yushrikuun ee almushrikuuna min bani aadam ibnulqayim baa isna qowlkaa rajaxay kadalika shinqiiti raximah llahu tacaala sheekh ibn fi lqowl lmufiid ilaa toddoba xujo ayay sheegteen bal inaha ugu qawisan baynu sheegayna waxaa kamid a ah. waxay dhahdeen alambiya macsumuuna min ashirki bilijmac ambiyada ilahay waa ka ilaaliya shirki inay ku dhacaan oona laisku waafaqsanya tahay marka haddii hadii la dhaha qisadani nebi aadam iyo xawaa bay ku saabsantayna dee inay shirki ku dhaceen bay sheegaysaa faj falama ataahumaa saalixan jacala lahu tan waa laga niqaasho waxa hi ambiyada waxaa laisku waafaqsay inay macsuumiin ka yihin waa shirkulabarka ama shirkulasqarku fahuwa min jumlat lmacaasi wey ama xataa shirkulasqarna loogama jeede waxaa looga jeedaa ashirku fi aaca waana siday salafu ku fasireen sida qataadoo kale aharkiisu matniguu ku yaalan saynu ku arki doono oo bimacnaa shaydaankiibay ku adeeceen magac mucabad ligayr illaahiya inay u bixiyaan ilmahoodii waana طaacatu gayr اllaahi fi macsiyat اllaahina waa nooc tashriik shirki akbar iyo shirku asqar midnaba yaanay noqon walihada albagawi wuxuu leeyahay ay jacala lahu shariika id samayaahu cabd اlxaarif markaa shirkigu waa fi tasmiya walam yakun hada ishraaka fi lcibaada buri walaa ana alxaariثa rabahuma faina aadama kana nabiya macsuuma min الshirk walakin qasada ilى ana alxaariثa kana sababa najaati اlwalad cabdulxaarif maxaa lo maana xaari waa kii badbaadiyey saasoo kale ka dhiganta waqad yuطlaqu ismu اlcabdi calى man laa yuraadu bi anahu mamluuk oo qof baaba qofka odhan karaa ana cabdu lak murnii ma t ma turiid addoon baan ku ahay maha macno adaan ku caabuda manaa macno adaa ileh macnaheedu waa maxay macnaa aad baan kuu qadarinaya waan ku maqlayaa wey waanaan kaa amar qaadanaya waay waxaa kaloo kamid a ah xujajkooda qoladu yihi aadam iyo xawaa looma jeedo waana ilahi wuxu uhi fatacala allah cama yushrikuun damiir ljamc wuxuu tusinaya ana almuraada bilaaya aلduriya inaan abaweynka loo jeedin duriyadda loo jeedo oo haddii abaweynka loo jeedo maxaa la odhan lahaa camaa yushrikaan saasaa la odhan lahaa taana waa lala niqaashay waxaa la yihi waxaa damiirka jamciga loo isticmaalay qisada waxaa kula jiray oo la daberayay magacan in loo bixiyo oo ilmahan loo tacbidiyo ligayr ibliis marka misay noqonayaan aadam wa xawaa wa ibliis ana aljamca litadbiiri ibliisa hada alamra macahuma ahlu tafsiirka sheegay ibnu caiya ka mida jaءa damiiru fi yushrikuuna damiira jamci lna liana ibliisa mudabiru macahuma tasmiyat اlwaladi cabd alxaarif jamcu halkaasuu ka yimi ui waxaa kaloo la yihi ana hada min alistiطraadi min الshakصi ilى اljinsi o fatacala اllahu cama yushrikuuna aadam iyo xaawo loogama jeedo hadalkii ku saabsanaa wuxuu ku go-ay jacala lahu shurakaa fi ma aataahuma fatacaala allahu cama yushrikuun waa hadal cusub oo bilaabmayo duriyadda ku saabsan culimada sidaa tihi ibnu jariir kasoo naqilay suddi baa kamid a hada min almawsuuli wlmafsuul buu ihi mawsuul iyo mafsuul hadal xidhiidhsan haddana kala go-an jacala lahu shurakaa fi ma aata qawluhu uma qaala اllahu tabaaraka wa tacaala fatacaala allahu cama yushrikuun qaala cama yushriku lmushrikuun walam yacnihima aadam iyo xawa uma jeedo ibnu jariirna saasuu rajaxay da tafsiirkiisa eegto waaye waxaa kaloo ay yidhaahdeen haddii laga soo qaado qisadan inay sugan tahay oo weladkii cabdulxaaris ay u bixiyeen oo markaa ay ku dhaceen shirkun fi الطaaca ama shirkun fi الtasmiyati la fi اlcibaadati wالrububiya iyagu imise ilahay u shariik yeeleen imise imise makhluuq marka qisada la eega de waxay sheegayso yaa fahmay aadam iyo xawa ayaa loo jeeda haddii la idhaahdo jacala lahu shurakaa fima ataahuma imise shariik bay ilaahay u yeeleen fi hadi lqisa ya kan waaxid oo ah alxaari soo ma ila cabdulxaari bay u bixiyeen ayadduna maxay leedahay jacala lahu shurakaaa waa jamc haddii aadam iyo xawaa loo jeeda waxaa la odhan labay leeyihiin jacala lahu shariikan jamca lama isticmaaleen tafsiirka iyo ahmiyaddiisay tusinaysa ya alabat alcilm laa taktafuu tafsiirka inaad culimada ka laqbaysataan inaad culimada ka laqbaysataan tafsiirka hada yaftaxu lakum الطariiq wayuciinukum calى fahmi اlqur'an lakin ha ismoodinaan idintaa tafsiir ku barateen tafsiirku culuum badanna waa u baahan yahay isaga laftiisuna wuxuu u baahan yahay in loo noqdo kutub tafsiir tafsiirka la isku waafaqay tafsiirka la isku khilaafsan yahay wujuuda la isugu khilaafay waxaa la deliishaday waaa waa tabta fiqigii oo kale wey waayo marka waxay yidhaahdeen calى fardi hubuuti اqisati ina aadama waxawa inama samaya waladahuma cabd اlxaari wاlxaariثu waaxidu waqowlu shurakaa jamcu fakayfa yuqaalu jacala lahu shuraka wainama ashraka waaxida fahada daliil calى ana muraada biاlaayati aduriya duriyaddaa shariikyo badan ilahay u sameeyey laa aadam waxawa waa lala niqaasho waxaa la yihi hada usluub macruuf fi luqati اlcarab iyadoo waaxid loo jeedo in jamc la isticmaalo xaydu tukrij اlcarabu اlkhabra can اlwaaxidi makraj اlkhabri can اljamaca carabiyada waaxid ka waramaysa ayay siiqat ljamci isticmaasha walahu shawaahid kaiira fi qur'an اlkarim fi luqati اlcarab fi qur'an اlkarim ya yaa tusaale ka keenaya qur'aanka aladiina qaala lahum الnaasu imisay ahaayeen kuwa warka siiya waaxid haddana annaas baa la yihi ina annaasa qad jamacuu lakum marka annaasta hore ninkii warka keenay baa looga jeedaa ina annaasa qad jamacuu lakumna axzaabtii iyo xulafadii baa looga jeedaa ibnu jariir wuxuu yihi wainamaa kaana alqaa'ilu dalika waaxida kan le aladi qaala lahum nnaas waaxid buu ahaa faukhrij alkhabaru makraja alkhabari can اljamaca id lam yaqsid qasdahu id lam wadalika id lam yuqsad qasduhu wada isagaan si gaaro loogu qasdiyeyna macanaa inay cidi tidhi un baa loo jeeday sababtaasaa loo jamciyey buu leeyay wadalika mustafiidu fi kalaami اlcarabi wa ashcaariha taasina waa taas waxaa kaloo kamida xujajkooda waa laysa fi dalika khabaru صaxiix can الnabiyi salى اla alay slam khabar saxiixa oo nebiga ka soo arooray oo aayaddan ku fasiraya aadam iyo xawa ma haysaan wa hada min alakhbaar alati laa tutalaqa ila bilwaxy xadiidka ibnu cabaas ee marfuuca iyo xadiidka samriya dhammaan waa daciif wax marfuuco ansaxay ma jiro ibnu xasimna meel fog baabuu geeyey wuxuu hi inahaa riwaayatu khuraafatin makduubat mawduuca hada ayru saxiix tanna waa lala niqaasho o waxaa la yihi khabarka qisadan soo arooray ee aharka ibnu cabaas aynu ku arki doono ee odhanaya caruurta waxa weeyaan ka dhiman jirtay oo ibliis baa u yimi ui ninkii jannada kasoo saaray baan ahay haddaad doonay haddaad cabdulxaali u bixin weydaan waxaan u yeeli doonaa geesaha orgiga buuraha markaa iyadana calooshuu kasoo daloolin doonaa deetana way dhegeysan waayeen bakti buu ku dhashay kii labaadna saasoo kale kii saddexaad markay marayeen baa naxariistii waalidnimaa qabatay siday cabdulxaari isaga bixiyeen markaasuu badbaaday qisada noocaasi may sugnaan xataa markaan leeya samuray ka sugnaatay samura inta ka sugnaatay waa qadiyatu tasmiyatii bicabdilxaari maaha qisada inta kale inay cabdulxaari ku magacaabeen waayo marka waxaan leey qisadu waaba daciif lakin habata dalika can الslf min الصaxaabati wالtaabiciin fama bacdahum fi tafsiri hadi اlaaya waa daf weeye صaxaabo iyo taabiciin iyo culimadii ka dambeysayba inay aayadda saa ku fasireen wاntashara اlqowl bidalika can ibni cabaas ila u hi ibnu kahiir oo diidan masalada waqad talaqaa hada اlahar can ibni cabaas jamacat min asxaabi kmujaahid وسacيid بن jubayr وcikrma min الطبqة الثانية qtاdة والsudi وغayr waaxid min السلف جamاعaة min الkلف min الmfsiriin المتakhiriina جamاعaaت laa yuxsawna kahrة bal بن jrيr الطbrي ظaahir صنيici waxa weeye ka aayadda fasirayo inay iجmاع المfsiriin ba tahay sidaas inay aayaddani aadam iyo xawa ka hadlayso markaasa wuxuu ohanaya وأwlى الqowleyn bالصwاab qowl man qaala canaa biqowlihi falama ataahuma saalixan jacala lahu shurakaa fi lismi la fi lcibaada wa ana almacniya bidalika aadamu waxawa liijmaaci xujai min ahli tawiili ala dalik liijmaaci xujai min ahli tawiil cala dalik marka tafsiir heerkaa gaadhsiisan in la idhah waa iska samays iyo ra'y waa baciid oo mustanadba male in la idhaahdo baadilnimo in lagu xukumaano wax sahlan ma aha marka toddoba markaa ictiraad shekh ibn cuthaymiin qowl mufiid uu ku sheegay intii ugu muhiimsanayd iyo jawaabaheedaynu sheegnay qaala ibnu xasmin itafaquu waxay isku waafaqeen calaa taxriimi kuli ismin magac kaste xaaraantimeyntii oo mucabadin loo addoomeeyey ligayr illah ka cabdi cumar aw cabdi lkacbati wamaa ashbaha dalik xaasha cabdlmualib oo isaga iskumay waafaqin xaasha cabdalmualib markaa hadalkiisana horeynu usoo sheegnay wuxuu cabdulmualib soo reebista uga jeedo iyo soo reebistiisu maansaxaysaana ansaxaysaana horeynu sheegnay وعn بن cabasi في اآية في تفsيr اآية نسka qaarkoodna waxaa ku qoran في macnى الآية qaala wuxu uhi lama تغashaaha aadamu aadam markii uu u galmooday xawa xamalat uur bay yeelatay faataahumaa ibliisu ibliis baa uyimi faqaala wuxu uhi ini saaxibukumaa baana aladii akhrajtukumaa kii idinka soo saaray min aljana latuiicaaninii latuiicaananii waad adeeci doontaan waad adeeci doonta aw laajcalana la ama waxaan u yeeli doonaa qarnay iyal orgi buureed geesihii baan u yeeli fayakruju geesku uu kasoo bixi min banika calooshaado fayashuqu u walaa afcalana walaa afcalana waan sameyn waan samayn yuqawifuma isagoo baqagelinaya ma doonaysa waxa inaad ka badbaadaan samiyaa u ku magacaaba cabdalxaari faabaya way diideen an yuiicahu inay adeecaan fakharaja waa soo baxay ilmihi mayitan uma xamalat mid kale qaaday faataahuma wuu u yimi faqaala mila qawlihi buuri faabaya way diideen an yuiicahu fakharaja mayitan uma xamalat waa kii saddexaad faataahuma fadrakahumaa waxaa qabtay xublwaladi jacaylkii ilmaha fasamayaa waxay ku magacaabeen cabd alxaari fadalikaasi qowluhu tacaala weeye ay macnaa qowlihi tacaala jacala lahu shurakaa fi ma aataahuma rawa bn abi xaatim sanadkiisa waxaa ku jira shariik bn cabd lahi qaadi oo sayi xifdiya iyo khusayf bn cabdiraxmaan oo isaguna markaa daciifa laakiin waxaynu odhan karnaa aarkan ibn cabaas shawaahid buu leeyahay marka la eego xagga tasmiyada inay cabdulxaari u bixiyeen qisada inta kale iska dhaaf oo aharka ka ansaxay samura wuu markhaati furayaa fi qadiya tasmiya wakadalika talaqi ataabiciina lahu bilqabuul taabiciintii iyo ahlu tafsiirkii ka dambeeyeyba ay aqbaleen oo sidaa ay isugu dhiibdhiibeen warkaa uu sheegay ibnu cabaas cabdulxaari muxuu ku doortay ibliis ama shaydaan ibnu cabaas wuxuu sheegay iyo kayruhuba in isaga magacaa la odhan jiray markuu malaaigta la joogu ninka fiican ahaa cabdulxaari waxaa kaloo dhici karta inaanu sabab gaara u doorane isaga ujeedadiisu waxay ahaydun tacbiid lwalad ligayr illah intaas u socday magaca la doonayaba ha loo addoomeeye tacbiid lwalad ligayr illahi buu qasdigiisu ah waxyaaba taa iyadana waxaa kamid a dee alxaari u magac xunba mise magac wanaagsan magac wanaagsan wey oo min alasmaa almaxmuuda fi sharc si abu daawud iyo nasaa-i nebigu wuxu uhi axab lasmaa ilى llahi cabd llahi cabdالraxman wasdaquhaa xaariu wa hamaam waa magacyada waaqicaa u waafaqsanaan og xaariku waa alkaasib ka shaqayste wax tabcada weeye hamaamna waa ka hamiga badan qaala walahu waxa u sugan eyl bni abi xaatim bisanadin saxiix can qataada qaal shurakaa bay ilaah u yeeleen fii aacatihi ee maaha shurakaa fi lcibaada walam yakun ma ahayn shirkigaasi fii cibaadati oo macnuhu waxa weeye aaaca ibliis fii amri muxaramin ibliis bay ku adeeceen arrin xaaraan ah oo ah tacbiidu ismi lwaladi ligayr illah kama dhicin jacaluu cibaadati ligayr illah inay cibaado ilahay cidaana inay u sameeyeen kama dhicin marka waa shirku fi aaca culimada qaar waxay leeyihin shirki asgara buu ahaa culimada qaarna waxay leeyihin sida saalix al sheekh oo kale dad tamhiidka eegto shirki akbar iyo asqar midnaba kumay dhicin waxay ku dhaceen shirkun fi aaca oo ujeedadu ay tahay waxay ku dhaceen aaacat lmuxarama oo aacatu illahi fi macsiyat illah nooc tashriika baa ku jira laakiin shirka akbar iyo shirka asqara midnaba maaha walahu waxaa u sugan ibn abi xaatim bisanadi صaxiix mujaahidin fi qowlihi lain ataytana saalixan qaala ashfaqa waxay ka baqeen an laa yakuuna insaana inaanu qofba noqon walihada bay cabdulxaali ugu magacaabeen marka sanadkiisuna waa saxiix wadakara manaa wadukira waa la sheegay macnaahu hadalkaa macnihiisa can ilxasan oo ibn abi xaatim ayaa wariyey min ariiqi macmar can ilxasan albasri riwaayatu macmar can ilbasriyiina fiiha dacfun marka xasan qowlka muqaabilkabaa ka ansaxay oo aayaddu inaanay aadam iyo xawa ka hadlahayn laakiin riwaayadan uu musanifku matniga ku sheegay ee waafaqsan aahaartan kale tilmaamaysa aadam iyo xaawo inay aayaddu ka hadlayso kamay ansixin waa min ariiqi macmar can ilxasan wa riwaayatu macmar can اlbصriyiina ضaciifa wاlxasanu basriyu waa yahay wasaciidu baa sheegay iyo wagayruhuma saciid aarkiisa ibn xaatim baa wariyay min ariiqi salim bn abi xafsa can saciid bn jubayr salimna fiihi dacf qala fiihi masail alulaa marka shaahidka aayadda mayna sheegin waa iska waadix laakiin shaahidku waxa weeyaan ana fiiha tasmiyata tacbiid ismi ligayr ilahi shirka waxaa ku jirta aayadda in lagu magacaabay magac haddii ilahay cid loo addoomeeyo shirki lagu magacaabay qaala fihi masala waa taxriimu kuli ismin magac kasta in xaaraantimiyo mucabadin ligayr illah athaniyu tafsir aaya aynu sheegnay khilaafka ku jira athaalidatu ana hada shirk ana hada shirka shirkigan ilahay u leeya jacala lahu shurakaa fii mujaradi tasmiyatin buu dhacay magacaabis dhexdeedu oo tuqsad xaqiiqatuha xaqiiqada looma qasdiinoo xaari buu caabudaa macnaha looga jeeday ma ahayn iyo xaari baa ilaah u ah araabicatu ana hibat allahi hibeynta ilaahay lirajuli ninka uu hibeeye albinta sawiya inan abuur ahaan bad qabta min anicam bay kamid tahy xaggee laga keenay taas waxaa laga keenay waxay yidhaahdeen lain aataytanaa saalixan walada saalixan ilmo wanaagsan uun abuur ahaan dhamaystiran markaa waxaa soo gelaya alibnu walbintu labadu way soo gelayaan waxaana yidhaahdeen lanakunana min ashaakiriin hadduu ilaahay inan siin lahaa yani waxay ballan qaadeen hadduu ilahay inan siiya ina ilahay umahadnaqayan hadduu inan siiya ina ilahay umahadnaqayaan waxaa ilahay looga mahadnaqayaana marka waa nicmo soo ma marka inuu ilaahay inan bad qabta ku siiya waa nicmo oo aan curyaamad ahayn maskaxda ka waalayn hadi nicma min allah waa inaad ku farxdo ilahi uga mahadnaqdo sida bukhaari fi ladb mufrad uu ku wariyay ibn cabaas marka la idhaha gabadhaadi ilmay umushay wuxuu odhan jiray akharaja sawiyan ma mid ma bad qaba ilma bad qabo caadiya ma yihi marka lagu dhaha odhan jiray alxamdu lilah maba weydiin jirin ma inan ba mise waa inan miday barakadii ku jirta ilaahay ma og laakiin labaduba waa nicme ayu nicmatayni acdam nicmat lwalad iyo nicmat lbint kee waa labada weyn inanka habluuna tol maxay odhanayaan inanta <laughs> baabu tacasub ba mise waa baabu tadayun maxaa u daliilay nicmat alwalad tahay acdamu min nicmat lbint daliil ma haysa haddaa idan daliil lahayn hadda maxaa u tirahdeen iyadaa weyn haye ya ma baabkanaad ka doondooneysa <laughs> baabkan ka meeleysa meel kale daliil ka keen haye ya imraatu cimraan haye inan baaba la siiyey yade inan baynu isweydiineyne haye hablo xanaaqina daliilkiinu soo rursada ma nicmat binti ba weyn daliil madaysa ha maxaa la yihi yahabu liman yashaa inaathan wawdu me ka waran me tartiib keensta haye haye qisadii nebi nabiy llahi zakariya haye inan bu ilahay weydiistay de isagu isagu inan buu jeclaa markaas dad kaloo ilaahay inan weydiistayba <laughs> waa la helayahay mala waxba islama haystaa niya haye ya nicmat baa weyn baad leedahay labada nicmo maxaa u daliila ya صaxiix ilaahay subxaana watacaala meeluu hablo ugu mano sheegtay dadka lama hayo lakin ilahay inamuu ugu mano sheegtay wymdidkum bamwaali wabaniina ويجعل lakum جنات ويجعل lakum anhaara ayib kadalika waxaan anigu u fiirsaday wa أقرأ aqra'u في fi akara min mara marka laga waramayo beeninta wixii ay mushrikiinta qaarkood sheegan jireen oo ah inay malaaigtu banaatullahi yihiin bal aayaadkaa u fiirso maxaa aayaadkaa ka dhex muuqda in nicmat lwalad ay tayacdu min nicmat lbint oo ilaahay uu ku canaananayo uu leeyahay xataa hadduu ilaahay duriyad yeelan lahaa maxaa idinkuna inamadii u qaadanaysaan ilahayna habla u siinaysaan marka nicmat lwalad acdamu min nicmat lbint waa marka si guud loo eego hadda la soco emaha waalid kastaba in inan la siiyaabaa diintiisa iyo adduunyadiisa ugu wana uga wanaagsan in inan la siiyo maha macnu saas e waa calaa wajhi cumuum marka loo hadlayo si guud bal culimadu waxay idhaahdaan gabadho min yumni lmar'a inay inan ku curato barakada gabadha waxaa kamid ah in inan ku curato oo ilmo horeeya dhalaysaa inaan uu noqdo barakadan hadda waynagii soo garanay oo soo soo dhiganay oo eh, baa man tabaraka bishajarin waxajarin iyo wanaxwihimaa barakadu mar walba nas un kuma sugnaato ee waxaa jira baraka ku sugnaata bitajriba bitajriba almundabita marka barakada lagu arkay taa maxaa kamid a ah? markay gabadhu inaan ku curato inantaasi markii waa hana qaadaysaayo caruurta inta dambe o dhan way la koranaysaaba laakiin inanku halkaas muu soo dhakan <laughs> wey isagoo ciidda walaaqanayu baa halkaa laga soo xareynaya war soo hoyo <laughs> inantuna markiiba reerkay wax ka qabanaysa ilahi ablaa noo barakeeya ya waxaa laga dhaadhiciye dumarka in badanoo kamida wadaadadu inay hablaa necab yihiin hal tusaalaan siinaya inan baan halkan urjo oomaan meel xafiis usoo galo markaasaan salaamay way ariibsatayna salaamay markaasaan ku maxaa dhacay waxay tihi waxaan moodayay inay wadaadadu hablaa necab yihiin oo la hadal markaasaan ku ui sana hablaa u nici karnaa dumar baa na dhalay dumar baa la dhalanay dumar baa noo dhashay kef waxaas wax idinka dhaadhiciyeen baan ku ui kufaartu idinma nicbina waxaa rumaysanina alkhaamisatu dikru salaf salafka sheegistooda ay sheegi jireen alfarqa farqa udhexeeya beyna shirki shirkiga fi aacati aaco dhexdeed dhaca iyo washirki shirkiga fi lcibaadati dhaca do adiga arkaya qataada muxuu yihi bal hadalka qataada dib ugu noqo wuxuu yihi qataada shurakaa fi aacati walam yakun fi cibaadati marka ashirku fi aaca iyo ashirku fi lcibaada inay laba kala yihiin buu sheegay ashirku fi lcibaadati mar walba waa shirkun akbar ashirku fi aacatina akbarna waa noqdaa asqarna waa noqdaa calى xasabi xaali insan wama yaqumu biqalbihi bay ku xidhanta wallahu subxana wa tacala aclam sala اllah alى nabiyina mxamedi wعalى alihi وaصxaabihi أجmaعin